بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي cashirkeennan intaynan guda gelin waxaan baraarujinaynaa darsigii hore ee qiyaaska ku saabsanaa halkan uu mualifku yidhi waama alqiyaasu fahuwa radd اlfarci ila اlasli bicillatin yani halkaas waxbaa dhacay oo meeshaas kulle nushadeedu waxay qoraysaa radd اlfarci ila اlasli bicillatin laakiin waxay arday u baraarujiyeen in meeshaasi ka maqan tahay fi lxukmi halka xukun baa ku jira hadda wuxuu noqonaya sida saxda ah radd اlfarci farci in loo celiyo ila اlasli asalkii fi lxukmi xagga xukumkana loogu celiyo bicilatin cilad sababteedna loogu celiyey ciladaasoo tajmacuhumaa kulminaysa adaba kelimada fi lxukmi ayaa nusakda qaar ka dhacday laakiin waa khada mabaci ah saa darteed baan u baraaruj jirnay marka tacriifkaas mualifkuu sheegay waxaa ku idin dhammaan arkaantii qiyaaska radd lfarci oka waa farci ila alasli waa asalkii waa ruknigii labaad fi lxukmi waxaa weeye waa ruknigii saddexaad bicilatinna waa ruknigii afraad marka arkaantii qiyaaskoo idil ayaa ku idil tacriifka mualifka uu tacriifiyey waxaan kaloo baraarujinaynaa halkanuu mualifku yidhi wala yusaaru ilayhi maca imkan ma qablahu yani nusakhda qaar kuma sugno cibaaradaasi mayna ku soo aroorin lakiin nusakhda qaar may ku sugan tahay macnaheedana waan soo caddaynaa waaya ama alxadru reebidii miyaha walibaaxatu iyo bannayntii fa min annaasi dadka waxaa ka man dad baa ka mida yaquulu odhanaya ina asla alashyaai ashyaada asalkeedu waxaa weeye cala alxadri reebid ayaa asal u ah iyo manci ma abaaxathu shariicatu shariicadu waxay bannaysay mooyaane fain lam yuujad haddii aan la helin haddaba fi shariicati shareicadii maha shay yadullu tusinaya cala alibaaxati bannayn istamsaku waxaa la qabsanayaa bilasli asalkii wahuwa isaguna asalkaasi alxadru reebid weeye wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man qolo ayaa ka mid a yaquulu odhanaysa bididihi arrinkaa lidkiisa dad dhahaya arrinkaa lidkiisa ayaa ka mid ahoo oo arrinkaa lidkiisuna waa maxay wahuwa asagu lidku ana alasla asalka inuu yahay fi lashyaai ashyaada dhexdeeda cala alibaaxati ibaaxada dusheeda inuu ku sugan yahay oo mubaax yahay bannaan yahay ila maa xadarahu sharcu kuwo yidhi ayaa ka mida ah in laga istaagayo taxliil iyo taxriim toon aan lagu xukumayn ashyaada waaya mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa masalada loo yaqaano xukmu alacyaani almuntafaci biha xukumka acyaanta la intifaacsanayo ayuu halkan he ku tilmaamaya waayahay ashyadan halkan lagu tilmaamayo waxaa weeye waa bacda albicfa nabiga alayhi salaatu wasalaam markii la soo saaray kadib acyaanta saddex may u qaybsantaa saddex ayay u qaybsantaa acyaan nasku inoo caddeeyey inay xalaalta iyo acyaan nasku inoo caddeeyey inay xaaraanta iyo acyaan uu ka aamusan saddexdaas u qaybsantaa wixii nasku inoo caddeeyey inay xalaal tahay waa xalaal sida cuntada iyo wixii la midkaa ah iyo waxyaabo badan oo dee madcuumaad ah iyo mashruubaad ah iyo markuubaad yani sharciga noo cadday inay xalaaltahy wixii sharcigu noo caddeeyay inay xaaraantahayna waa xaaraan sida khinsiirkii iyo aygii iyo wixii la midka ahaa iyo dugaaggii iyo laakiin waxay sharcigu ka aamusay ayaa halka lagu sheegaya taa laftirkeeda tafsiil baa ku jira oo sida hadda mualifku wuxuu ihi Eh, asl alashyaa buuri yacni taa laftirkeeda ashyaado dhan laisku qabta mehe ashyaadii baa kala duwane laba shay baa kala qaadaya ashyaa daara iyo ashyaa naafica ashyaada daarka ah ee dhibka leh iyadu waa xaaraan taas doodi kuma jirtaba taasi hee doodi ma soo gelaysaba oo wax kasta oo dhib leh waxa weye waa xaaraan wax kastoo dhib keeni xata hadduu ka hadlin oo nas kuso aroorin xaaraan wey maalan kale sunti oo kale waa xaaraan geedaha waxa wey dadka ku dhimanayaan ee khatarta ah waa xaaraan waxyaabaha dee bini u keenaya waa xaaraan wixii dhib keenaya ee naftii ama xoolihii ama cirdigii ama yani dadka waxyeelaynaya waa xaaraan hadda qaadka kale dee nas kuma soo iyo sigaarka aayad ka hadlaysa iyo xadiid ma arkaysa qaad iyo sigaar toona marka qaadka iyo sigaarkaas haddaan u fiirsanno waxa wey waa ashyaa daara soo maaha dadkii dhibaysa weeyaan caafimaadkoodii wax yeelaynaysa oo xoolahoodii waxyeelaynaysa oo dhibaatooyin badan u geysanaysa oo bulshadii waxyeelanaysa oo dhaqaalihii bulshada ku baaba'aya haddaba waa daar labadaa shayba waa xaaraan halkaa inaga maadaama ay darar maxda ay oo dheef aysan lahayn dee sharcigu maba jira waa shay darar maxdi ahne dhib maxdi ah oo sharciga noo baneeyey ma abadan ma wax kasta oo dhib le sharcigu naga xaaraamay bal u fiirsadu wax kastoo sharcigu naga xaaraamay dhib baa ku jira imaa adduunyadu dhib noogu keenaya waa ima aakhiruu dhib noo ima labadaba dhib una dhibaya waliba si u badan yihiin haddaba halkaa inoo dhig ashyaadii baarka ahayd waxaa kuu soo hadhay ashyaadii manaaficda ahayd soo maaha acyaantii manfacada lahayd baad dabadaas ku ee sharcigu usan ka hadlay manaaficdii sharcigu ka aamusay ama acyaantii la intifaacsanayay ee sharcigu ka aamusay uusan xalaalna uusan ku xukumin xaaraanna uusan ku xukumin kuwa wey kuwa haddaba maxalunisaacay culimada isu khilaafeen saddex qolba halkan mualifka inoo sheegay ashyaadaas alaslu fiiha alxadr miya waxaa asal u ah xaaraamnimo mise waxaa asal u ah ibaaxo mise waan ka aamusayna waan ka istaagaynaa haddaba qowl koobaad wuxuu yidhi famin annaasi man yaquulu ina asla alashyaai cala alxadri ila ma abaaxathu shariica yacni waxaa asal u ah ashyaada oo ashyaadu asal ahaan waa xaaraam ilaa wixii sharcigu uu noo baneeye mooyaane haddaba shareecadu haddaysan noo banaynin shaygani xaaraan buu noqonaya shaygan la intifaacsanayo in la intifaacsado ma bannaano waayo sharcigiiba nooma banaynin maxaa marka innago aan ku bannaysanaynaa qowl baa sidaas yani ah culammada marka qowlkan ku tagtay waxay leeyihiin ashyaadan ilahay baa iskale maaliga ashyaadan la intifaacsanayo waa allah subxaana wa tacala asagaa abuuray asagaan iskale ilaahay hadduusan shaygan noo idmin uusan dhihin waan idiin waan idmay shaygan noo bannaynin dee marka waxay noqonaysaa tasarruf fii milki alkhayr inaad ku tasarrufto yani hanti hayr aad ku tasarrufto ayay noqonaysaa inaad qof kale hantidii ku tasarrufto ama axad hantidii aad ku tasarrufto asagoon kuu idmina ma bannaano qof kale hantidiisa ma qaadan kartaa oo ma intifaacsan karta waa maya asagoon ku fasixin waxaa ilaahay subxana wa tacaala asaga askale waxan hadduusan noo fasaxin wa idin xalaaliya addoommahayga waxaa intifaacsada de markaa waxay noqonaysaa inaad intifaacsato sharci daro ayay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysa haddaba waxaa asal ee lihiin alasl fi اlashyaai alxadru inaan ilahay nooma idmine maadaama nas kuso aroorin noo idmi ilahi subxana wa tacala shayga inaan intifaacsanno de markaas waa xaaraan buu noqonaya qowlkaasi waa kaa qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya ee waxa asal u ah manaaficda wixii manfacay ku jirto la intifaacsanayo alibaaxa min annaasi man yaquulu bididii oo kan halku mualifku leeyahay yani qowlkaa qaba in alasl fi alashya alxadru asyada asal u yahay xadri mancin lidkiisa culimo kala qabta oo ah alasl fi alashya alibaaxa asyada inuu asal u yahay ibaaxo inay bannaanta ayaa asal u ah wuxuu sharcigu uu reebo mooyaane marka waxay leeyihiin asal ahaan ashyadu waa mubaaxa alibaaxa asal u ah ilaa in sharciga aan ka aragno nas uu noogu diiday mooyaane oo naga xaaraameeyo haddii haddaba nas aan weyno naga xaaraameeyey shaygu wuxuu noqonayaa mubaax hadduu nas xaaraameeye uu jiro dee xaraam buu noqonaya culammadan maxay soo deliishadeen waxay leeyihiin ilahi wuxuu yidhi huwa aladii khalaqa lakum maa fi اlardi jamiica ilahi wuxuu yidhi waa allihii idin abuuray dhulka waxa ku sugan oo idil maabaa laga cabiray maana waa min alfaad he alcumuum si ina soo dhaaftay marka ilahi wuxuu abuuray oo dhan inagu noo abuuray lakum bilahi ladii halaa lakum idinku idin abuuray maa fi ardi wax arlada ku sugan jamiican suu dhan yahay haddaba ilahay wuu nagu galladaystay maadaama waxaan ilahay nagu galladaystay oo innaga noo abuuray taas waxaa ka dhalanaysa inuu mawaaxa noo yahay ayaa ka dhalanaysa marka waxaa halkaan ka qaadananaa bay dhaheen in ashyaadan aan intifaacsanayno maadaama ilahay subxana wa tacala uu nagu galladaystay ama qowlkan dhahaya waxa weeyeen ilaahay asagaa iska leh oo yani laguma tasarufi kara milkigiisa idan la'aantiisa dee qowlkaas wa mesha kumaba jiraba maxaa ilahi subxana wa tacala isagaa ba inoo caddiy waxaan inoo abuuray isagaabale waa idin abuuray oo macnaa waa idin siiye weyaan ilahay baana siiye noo hibeeyey waxan khluuqaadkan iyo waxaan faraha badan geedaha iyo xayawaanaadkan oo dhan inaan intifaacsano ilahay wuuna siiye wuu noo hibeeyey dhulka wax manaafici ku jirto inagu noo abuuray marka eh, in ilaahay subxana wa tacala u noo fasixin dee meesha kumaba jirtaba qowlka damben waxaa weeye wuxuu leeyahay atawaquf waan ka istaagaynaa waminhum man qaala bitawaquf macnaha waan ka istaagaynaa oo taxliil iyo taxriimta odhan ku xukumi mayna ashyaada maadaama wax daliilo kuso aroray uusan jirin oo caddaynaya inu waxna xalaal yahay ama daliil caddaynaya inuu xaaraam yahay labada midna uusan soo aroorin dee waxaan ku dhahno waa xalaal ama waa xaaraan ma garanayno annagu haddaba waan ka istaagaynaa xalaal iyo xaramtaan ku xukumayno qowlkan dambana saasuu ku tegey waana qowl daciifa qowlkan maadaama meeshan adilo ay taallo caam ah adilada ayuumbaa laga qaadanaya xukunkii wax tawaquf layihahda ma jiro waxaa haddaba saddexdaa qowl ugu xoog badan qowlkan dhexe ee ah in alaslu fi alashyaai alibaaxa inay asal u tahay ashyaadii mubaaxa haddaba haddii shay uusan daliil ku soo aroorin shaygana shay manfaca u yahay oo la dheefsanayo oo manaafic inoo leh waxa weya waxaan xukumaynaa shaygan inuu mubaax yahay inagoo qaacidada cuskanayna alaslu fi alashyaai alibaaxa maalan culimmadu waxaa isu khilaaftay geriga zaraafada ma xalaalba mise waa xaaraan wax nasoo ku so arooreen ma jiro yani aayad ama xadii noo caddayn inuu xalaal yahay ama inuu xaaraan yahay ma jiro marka haddaan qaacidan cuskanno alaslu fi اlashyaai alibaaxa waxaan leenahay gerigani xalaal buu noqonaya maadaama uu yani manfaca uu leeyahay isla markaa wax dhibah uusan lahayn isla markaana dee naskii wuxuu naga xaraameeyey dugaagga aan laga helaynin cilladii oo ahayd naha rasul sl an kulli dii naabin min asibac an kulli dii miqribin min ayuur yani dugaag kasta oo micile waa xaaraamu nabig alah salam marka kani mici maleh wax ku waarsado mici wax ku waarsada maleh marka wuxuu la mid yahay biciidkii iyo e, wuxuu la mid noqonaya goodirkii iyo bahasha maxa la garanuugtii iyo waxaasuu la mid noqonaya oo waa la cuni karaa ama alxadr xadrigii miyaa markuu ama mualifka isticmaal u fiirsan mar kasta waa ama waa ama alqiyaas waa ama alxadr wuxuuse u leeyahy mataqaanaa horey buu noogu soo sheegay abwaabtii usulu fiqiga ayuu noogu soo sheegay marka waa ama waa ama markuu leeyahay waa tafsiil bacda ijmaal wuxuu faahfaahinayaa abwaabtii hore u soo sheegay wa ama alxadru reebidii miya ama xaaraamayntii walibaaxatu iyo bannayntii fa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man yaquulu qolo odhanaysa ina asla ashyaa ashyaada asalkeedu waxa wey cala alxadri reebid unbuu ku sugan yahay ma taxriim buu ku sugan yahay ilaa ma abaaxatu sharica shareicadu waxay bannaysay mooyaane fain lam yujid haddaba la helin fi sharica shareicada dhexdeeda maa shay yadulli tusinaya cala alibaaxati bannayntii wax tusinaya haddii la waayo yustamsaku bilasli asalkii baa la qabsanayaa wa huwa asalkaasina waxaa weeye alxadru reebid weeye wa min annaasi dadki waxaa ka man yaquulu qolo odhanaysa bididdi arrinkaa lidkiisa oo wahuwa arrinkaas lidkiisana waxaa weeye ana alasla asal inuu yahay fi lashya ashada dhexdeeda cala alibaaxati ibaaxada inuu ku sugan yahay yani asalka ashyaada inuu ibaaxa ku sugan yahay weeye ila maa xadarahu sharc sharcigu wuxuu reebay mooyaane wa minhum dadka waxaa ka mid a ah man qolo qaala tidhi laga istaagaya arrinkaasoo taxliil iyo tahriimtoona lagu xukumi maayo wa macna istisxaabi alxaali xaalkii in la wato macnihiisu waxaa weeye an yustasxaba in la saaxiibsado oo la wato oo la soo qaato oo la qabsado alaslu asalkii in la qabsado weeye cinda cadami daliili sharci marka la waayo daliilkii sharciga ahaa halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa istisxaabkii istisxaabkan wuxuu ka mid yahay adiladii mukhtalaf fiiha adilladii isku khilaafay ayuu ka mid yahay adilada waxaan usoo qaybinay hadda ka hor laba qaybood adila muttafaq calayha wa adila mukhtalaf fiiha adila laisku waafaqsan yahay iyo adila laisku khilaafsan yahay adilada laisku waafaqsan yahay waxaan yidhi waa afar alkitaabu wاsunaةu wاlijmac wاlqiyaas inkastoo qiyaas khilaafka ku jira saasoo tilmaanay lakiin khilaafkaasi muctabar ma ah oo waxaa weeye afartii aimo way isku waafaqsan yihiin inuu qiyaasku uu yahay xujo muctabar ah waaya culimmaduna min ladun asaxaaba marka laga bilaabo asxaabta ilaa yowmina haada qiyaaska waa la isticmaalaa bal ee nusuusta nabiga alay slam baa laga helaya qiyaaska marka qowlka dhahaya qiyaasku xujo maan qowl muctabar aslanba ma aha adillada mukhtalif yaha way fara badan yihiin waxaa ka mid a ah istisxaabkii waxaa ka mid a ah yani qowl saxaabi hore uu mualif usoo sheegay waxaa ka sharcu man qablana waxaa ka mid a sadd daraa'ic waxaa ka mid a almaslaxa almursala waxaa ka mid a marka aladila almukhtalaf iyo adilada isu khilaafsan yahay istisxaabka ayuu mualif halkan ku sheegay mabaaxiftii usuul fiqiga hore u sheegana kumuna jirin oo muna ku darin marka mualif markuu leyahy wa macna istiaab اaal macnaha istisxaab alxaal markuu ku leeyahay yani ishkaal baa ku jira cibaaradaas waxa laga fahmay inuu istisaabka hore usoo sheegay oo halkana macnihiisu ku caddaynayo lakiin horey uma soo sheeginba xataa mawaaxidtii mana ku daran haddaba istisxaabkani waxa weeye luqa iyo isilaax ayuu leeyahay tacriif luqawi iyo tacriif isilaaxi ah tacriifka luqawiga ah waxa weeye istisxaab waxay ka timaadday alab الsuxba yani suxba dalab weyaan sida loo dhaho kale istisqaa dalabu suqya waraabdoonkii loo dhaho ayaa eh, suxbadii ayaa la dalbayaa macnaha suxbadan waxa weeyaan shay inuu shay kale la xidhiidho waaya laakiin istilaaxan wuxuu noqonayaa tacriifkiisu eh, in la xukumo shaygii zamanka hore ee eh, ku sugnaaday inuu asal yahay inuu sidiisii ku baaqi xaaladiisii ku sugnaa markii hore inuu mustaqbal kale sidiisa ku sugan yahay ilaa in la helo wax ka doorinaya mooyaane addanse kale urgana waxaa weeye ma abata fi zamn اlmaadi falaslu baqa'uhu fi zamn اlmustaqbal weye yani wixii zamankii hore sugnaa waxaa asal ah inuu zamanka soo socdana uu sidiisii baaqi ku yahay waxaa kaloo laga cabiraa alaslu baqaa'u ma kana cala ma kan xata yahbuta ma yuhayiruh yani waxaa asal ah haygii xaalad ku sugnaa inuu xaaladiisa ku sugan yahay ilaa la helo wax doorinaya mooyaane istisxaabku haddaba wuxuu ka mid adilada muctabarka ah ee culammada badankood ay waxa wey xujaystaan waana anwaac ilaa afar nooc ayay culammadu u qaybiyaan istisxaabkii afartaa nooc hadda meesha ku sheegi mayno mualifka midumuu ka sheegay midka mualifku sheegay baan ku gaabsanaynaa saddexda noocee kale insha allahu tacala waxay noogu imaan doonaan kutubta kale ee maarata ka faahfaahsan kitaabka waayahay haddaba mualifku wuxuu sheegay istisxaabkii wuxuu ku fasira horta an yastasxib alasla cinda cadam daliil sharci macnahan hadda halkan ku sheegay waa nooc ka mid ah istisxaabka waa nooc ka mid ahee istisxaabka waa maxay noocani istisxaab alcadam اlasli baa la dhahaa yacni cadamkii la'aantii asalka ahayd in la istisxaabsado ilaa la helo dliil laga naqlinayo istiaab alcadam اali xata yarida dliil naaqil canhu ilaa la helo dliil laga naqlinaya asalkaas oo macno kalena siinaya ama xukun kalena siinaya inaan asalkaa ku baaqi ahaano oon soo deliishanno wey cadamka asliga halka waxaa looga jeedaa albara'a alasliya looga jeedaa yani baraa alasliya waxaa weeye in xugum uusan jirin oo wax xugum ah meesha uusan oolin oo dimada mukalafka ay ka beri tahay takaaliiftii harciga ahayd ilaa daliil harci laheedo tusaale ahaan nabiga alayh salatu wasalaam markii lasoo diray ee lasoo saaray nabiga alayh salaatu wasalaam dee markaasi soonku waajib ma ahayn salaaddu waajib ma ahayn xajku waajib ma ahayn sekadu waajib ma ahayn waxa weeye maalinta nabiga lasoo saaray alayh salatu wasalaam dadku wuxuu ugu yeedhay un iimaan iyo tawxiid ba ugu yeedhay kadib baa salaadii la waajibiyey kadib baa soonki la waajibiyey kadib baa zakadii la waajibiyey kadib baa xajkii la waajibiyey marka dimada mukallafku beri ba ahayd ilaa takliifkii sharcigu yimaado takliifkii sharciga ilaa uu yimaado alaslu bara'atu dhimma qaacidadaasa jirta waaya marka eh, haddii nas sharci aan weyno malu fiirso nas sharci haddaan weyno waxaan deliishanaynaa bara'at dhimma qaacidadaan deliishanayna istisaxaabka waxaan leenahay alaslu bara'atu dhimma alaslu baraatu dima wax asla dimadi inay beri tahay marka xukumkani markaa ma sugnaanayo hadda sharcigu wuxuu inuu waajibiyey shan salaadood sooma ah oo mafruudaadkii ah salaadihii faradka ahaa salaad lixaad hadduu qof dhaho waa waajib waxaan leenaha daliilkan haati daliilak daliilna ma helayn marka waxaan leenaha alaslu baraa'atu dima waxa asal ah in eh, dimadu ay beri ka tahay salaad lixaad oo waajib ah qof hadduu dhaho waxaa jira soom waajib ah eh, oo bil kale oon ramadaan ahayn in la soomo waajib ah. waxaan leenahay qowlkaasi waa qowl baail ah maxaa wax nas ah oo ku soo aroray ma jiro wاlaصlu bara'aة dima waxaa asal ah in dimadii ay beri tahay marka markaa lena walalu bara'atu dima waa istisxaabki waa qaacidada istisxaabka alaslu meeshaad ku aragto waa qaacidada istisxaabka la soco culamadu marka dhahan alaslu fii kada yani qaacidadan ayay tilmaamayaan alaslu kada alaslu bara'atu dimma alaslu cadam waxa wey waa istisxaabka weyaan waaya marka lagu leeyahay daliilkii ayaa la waayena waxa wey cinda cadami daliil sharci waxa loga jeedaa qofkan mujtahidka ah yani qofka mujtahidka adiladii baaraya hadduu daliil marka u waayo marka wuxuu istisxaab ku samaynaya albara'a alasliya ayuu istisxaab ku samaynaya jumhuur ulculamaa waa waa ku camal falaan istisxaabkan noocan ah culamada qaarna waxay dhaheen waa muttafaq caleyh waa isku waafaqsanya bay dhaheen culamada qaar waayahay mualifkana dib buu ka tilmaami doonaa inuu istisxaabka noocan ah uu xujaya markuu tartiib aladilla u ka hadlayo waayahay istisxaabka waxaa la dhahaa waa aakhiru madaari اlfatwa fatwadu waxa la fatwoodo waxa u dambeeya weeye bimacnaa yani la qabsan maayo istisxaabka ilaa markii daliil la waaya mooyaane yani saxaabka soo deliishanin ilaa markii daliil aad weydo kitaabkii iyo sunnadii iyo marka intaaba aad daliil ka weydo ayaad markaa istisxaabkii uskan kartaa laakiin iyadoo daliil meesha yaallo istisxaab meesha ma imaanay la soco xataa qowlu saxaabiy de culamada qabta inuu qowlu saxaabiy oo marka waa inuu istisxaabku ka dambeeya qowlu saxaabiy marka la daliishanaya istisxaabkana waxaa shardi ah in qofkii uu baxi ku sameeya baadhitaan adiladii dliil naqlinayo bara'ada asliga naga naqlinayo inuu raadiya hadduu dliil waayo markaas wuxuu leeyahay waxa weeye alaslu bara'atu dhimma waaya wamacna istisxaabi alxaali xaalkii oo la wato macnihiisu waxaa weeye an yustasxaba in la wato oo la qabsado alaslu asalkii cinda cadami daliili sharci markii la waayo daliil sharci ah in asalkii la istisxaabsado waaya wama aladilatu adiladii miyaa fayuqadamu waxaa la hormarinaya aljaliyu kii muuqday ama kii caddaa minhaa oo adiladii ka mid ahaa cala alkhafiyi kii qarsoona ayaa laga hormarinaya wاlmuujibu lilcilmi kii cilmiga waajibinayey ama cilmiga faa'iidaynaya waxaa laga hormarinaya cala almuujibi lidanni kii malaha waajibinaya ama malaha faa'iidaynaya wاnutqu nuطqigii macnaha kitaabkii iyo sunnadii ayaa laga hormarinaya cala alqiyaas qiyaaskii waalqiyaasu اljiliyi qiyaaskii muuqday ee daahirka ah ayaa cala alkhafiyi kii qarsoona laga hormarinaya fain wujida haddii la helo fi nudqi kitaabki iyo sunnadii laga helo maa yuqayiru اlasla wax asalkii doorinaya macnaha baraa'adii asligii wax bedelaya waa lagu camalfalaya wailaa haddii kale oo la waayo wax macnaha doorinaya asalkii fayustasxab alxaalu markaa istisxaab alxaalkii xaalkii ayaa la istisxaabaya oo istisxaabkaa la xujaysanaya markaa halkan ml wuxuu ku tilmaamayaa adiladii tartiibkeedii adilada halka loo jeedana waxaa loo jeeda adiladii axkaamta sharciga tusinaysay sida kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii iyo e, waxa weeye adiladii kala duwaneyd ayaa halkan uu ku tilmaamaya mualifku qaabkeen u tartiibinaynaa macnaha mabxadkan wuxuu ka mid yahay mabxadkii tacaarud watarjiix mabxadkii hore inoo soo dhaafay ee adiladu markay iska hor timaado qaabkee loo kala hormarinayaa oo ama jamci ahaado ama naskhi ahaado ama tarjiix ha ahaado yani mabxadkaasuu raacsan yahay tartiib اladila laakiin mualifku muusan mabxadka ku darin uu ka dambaysiiyey markii qiyaas ka hadlay kaana wuxuu ka horraysiyey qiyaaskii laakiin waxaa fiican oo inta badan usuuliyiintu ay sameeyaan in mabxadkan hadda tartiib aladila la raacsiiyo tacaarud tarjiix oo laisku daro oo tartiib aladila wuxuu ka mid yahay tacaarud tarjiix oo hal mabxad lagaga wada hadlo saasaa fiican lakiin mualifku waxa laga yaabaa inuu u kala hormariyey maxaa yeele tacaarud tarjiixa wuxuu kaga hadlay oon markii yani adiladii kitaabka iyo sunnadu ay istacaarudaan halkanna wuxuu ku tilmaamayaa oon markii eh, yani eh, adiladii aan tartiibinayno ama kitaabkii ha ahaato ama sunnadii ama ijmaacii ama qiyaaskii dhammaan adilado idil see loo tartiibinaya ayuu halkan mualif ku tilmaamaya qiyaaska marka soo geliyey oo markii uusan ku darin tacaarud tarjiix uusan ku darin haddaba adiladii hadday yani istacaaruddo siaan u kala hormarinayna maalan meeshan waxaa ku yaalla nas iyo qiyaas waxaa ku yaalla laba nas baa ku yaalla ama laba daliil oo qur'aan ah ama laba aayad iyo xadiid ama waxaa ku yaalla qiyaas iyo maxaan ku dhahay istisxaab ama waxaa ku yaalla qiyaas laba qiyaas oo kala duwan see loo kala hormarinayaa wuxuu ku yidhi mu'alifku adiladaa tartiib bay leeyihiin tartiibkeedan weeye si guud horta adilada kitaabka iyo sunnada waxaa lagu kala hormarinaya xagga uhuurka say u kala xoog badan yihiin oo midka xooga badan ee jeliga ah ayaa laga hormarinaya midka khafiga qarsoon manaha jeli iyo khafi markuu leeyahay wax badan baa soo hosgelaya waxaa soo hosgelaya maalan nas iyo aahir naska waxaan waa wixii hal macno ixtimaala soo maaha daahirkan laba ayuu ixtimaala midkood uu raajix ku yahay marka haddii daliilkii uu yahay midna uu yahay nas midna uu daahir yahay ee naskii baa ka xog badan daahirka naskii waa la horumarinaya naskiga wuxuu noqonayaa jeli daahirkana wuxuu noqonayaa khafi eh, sidoo kale daahir iyo mu'awal hadday jiraan daahirkii ayaa la horumarinaya oo mu'awalka laga horumarinaya mustalaxaadkan hore noo soo dhaafeen hadda eh, waxba eh, faahfaahintoodu inaan dib ugu laabanno muhiim ah qofka hagu laabto abwaabta aan kaga soo hadalay sidoo kale xaqiiqadii iyo majaaskii haddii lafdan uu aii yahay lafdan uu majaazi yahay xaqiiqadii baa laga hormarinaya majaazkii wahaakada yacni kolba midka xoogga badan ayaa la hormarinayaa xagga dalaalada weyaan agga dalaalada hadda laga hadla jeliga iyo khafiga waxa laga agga dalaalada laga hadlaya xagga sugnaanshaha markii la eegana wixii cilmigu faa'iideynaya ayaa laga hormarinaya wixii dhanni faa'iideynaya mala faa'iideynaya wixii yaqiin faa'iideynaya ayaa laga hormarinaya wixii malaha faa'iideynaya waa xagga yani hubuudka oo waa ma maxaad uga jeedaa mutawaatirka iyo axaadka uga jeedaa mutawaatirka iyo axaadka maala laba dili hadday tacaarudaan midna uu yahay mutawaatir midna axaad uu yahay mutawaatirka ayaan ka hormarina axaadka maxaa yeele mutawaatirku cilmi buu faa'ideynayaa axaadkuna dhanni buu fa'idaynaya taasna hore baan uga soo hadla markiiba akhbaartii aan ka hadlaynay ayaan ku soo tilmaannay ilaa inuu midna caam yahay midna khaas yahay mooyaane hadduu maalan mutawaatirku uu caam yahay axaadkan uu khaas yahay dee markaasi waa laisku khasisaya oo yani khaaskani wuxuu khasisaya caamkii sidoo kale nuigii iyo iyaaskii hadday istacaaradaan nuiga waxaa loga jeedaa kitaabkii iyo sunnadii iyo iyaaskii hadday iska hor imaadaan laa shaka in kitaabkii iyo sunnadii laga horraysiinaya qiyaaska ilan qiyaasku wuxuu imanaya un bacda alkitaabi bacda alkitaabi wasunna kitaabkii iyo sunnadii weliba ijmaaci intaba uu ka dambeeya yani qiyaasku waxa weeye kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii buu ka dambeeya asagu oo meeshii kitaabkii iyo sunnadii daliil aan ka weynay isla markaa ijmaacan aan weyne ayaan qiyaaskii markaas deliishanayna lakiin meel aan ka kitaab ama sunno ama ijmaacan helayno qiyaas meeshaas ma soo gelayo ee la soco haddaba aayad iyo qiyaas xadii iyo qiyaas hadday iska hor imaadaan laa shaka in waxa weye naskii laga horumarinayo qiyaaskii qaacida waxaa jirta dhahaysaa laa qiyaasa maca nas naska maciisa qiyaas ma jiro laa qiyaasa maca nas qofkii hadduu qiyaas la yimaado nas yaallo iyaaskaasi waa marduud iyaas la aqbalaya ma ah waxaa kaloo qaacidan laga cabiraa lijtihaada maca anas lijtihaada maca nas macnaha nas iyadoo jiro ijtihaad ma jiro ilan qiyaas naftiisu wuxuu ka mid yahay adawaat alijtihaad ayuu ka mid yahay mujtahidku maaratay uu magan gelaya laakiin haddii naskii uu caam yahay ka war qiyaaskuna uu khaas yahay naskuna waa caam qiyaaskuna waa khaas markaa dee la dhihi mahayo naskii baa la hormarinayaa ee qiyaaskii waxaa lagu khasisaya caamkii marka wuu khasisaya waxaa laga hadlaya haddii de iska hor imaadaan oo caam iyo khaas ayna ahayn oo labadaba khaas yihiin ama labadaba caam yihiin markaas naskii baa la hormarinaya qiyaaska laftirkiisa hadduu istacaarudo oo qiyaas jeli iyo qiyaas khafi ay maalan iska hor imaadaan yani waxaan u kala hormarinaynaa xagga quwada qiyaaska qiyaaska jeliga ah ayaa ka xoog badan qiyaaska khafiga ah qiyaaska jeliga maxaa looga jeedaa qiyaaska jeliga waxaa weeye qiyaaska ciladiisii naska u caddeeyey nas baa caddeeyey qiyaaskii mansuuska cilladiisii nas kusoo aroortay weyaan ama culimmadu isku waafaqeen ama waxaa loo yaqaano qiyaas binafyi lfaarid waa qiyaas yani wax farqi uusan udhexayna bayn almaqiis walmaqiis calayh ama bayn alasl walfarc asalkii farci wax haba yaraatee farqa udhexeeya ma jiro kaasa waxa ladhahda qiyaas jeli ah mithaalkiisu waxa wey haddaan tusaale usoo qaadano ilahi wuxuu yidhi in aladiina ya'kuluuna amwaal alyataama ulman inama yaakuluuna fii buuunihim naara ilahi wuxuu xaaraameeyey in xoolihii agoonta hee la cuno soo maaha weliba adag buu ilahi u goodiyey qofki arrinkaa naar ayuu calooshiisa ku cunayaa bu ilaahay haddaba haddii qofkii xoolihii agoonka uusan cunine laakiin uu burburiyo ama uu baabi'iyo ama uu itlaafiyo ama uu gubo ixraaq uu sameeyo gubo isagoon cuninba alka war soo xaaraan maaha waa xaaraan wax farqi haba yaraatay inuu cuno iyo inuu burburiyo ama baabi'iyo ama gubo udhaxaysa ma jirto maxaa yeelay cillada in eh, looga reebay cunitaanka waxa weye in xoolihii agoonka hee la itlaafiyo o la baabi'iyo ama cun ama gub ama burburi wax kastood ku samayso waxa weye meeshii dee mar haddaad agoonkii xoolihii dhaafinayso dee taasi xaaraan marka nasku wuxuu cabiray ya'kuluuna iladiina ya'kuluuna amwaal yatama ulman ya'kuluuna kuway cunaya marka ixraaqi gubitaankii iyo itlaafkii kale ee baabi'intii de waxa way qiyaas musaawi weyaan cillada way wadaagaan jaamic litlaaf cilladii wa ka dhexaysa waa itlaaf marka isna xaanaan ayuu noqonayaa waa qiyaas binafyi lfaariq qiyasna waxa qiyas binafyi lfaariq wax farqa udhexeeya ma jiro manqiiskii iyo manqiis caleyhigii qiyaaska khafiga ahna waa qiyaaska cilladiisu mustanbad ay tahay oo istinbaad lagu soo saaray sida maalan oo kale burkii iyo beriiskii marka laskaga qiyaas qaatay yani burkii nabig ala slam wuxuu ku tilmaamay inuu yahay ashyaada ribowiga ah ee waxa weeye milan bimil marki la kala iibsanayo waa in yani si islaabil isku iibiya isla markaana dee taqaabud u dhaca oo meesha lagu kala qaataa laakiin beriiski muusan sheegin beriiska marka markaan oga qiyaas qaadanayn leenahay isna waa ribowi burka aan oga qiyaas qaadanayno waxaa weeye waa cila mustanbata culamadu waa isu khilaafsan yihin cilladaas cilladaas waa isu khilaafsan yihin qaar baa dhahay waa ducmi cilladu qaar baa dhahay maya waa kayl ama waa wasni qaar baa dhahay waa ducmi iyo kayl iyo wasni wada socda aarba sibay u celeeyeen marka waa yani cila mustanbaa cilal isku waafaqsanya maaha marka qiyaaskaasi waa qiyaas khafi ah qiyaas qarsoon weeye kaa wey qiyaaska marka khafiga ah marka qiyaas jeliga qiyas khafi haday is qabtaan qiyaaska jeliga ayaa laga hormarinaya qiyaaskii khafiga ahaa haddaba wuxuu ku yidhi ugu dambayntii fain wujida fi nutqi haddii la helo nuqigii macnaha daliilkii kitaabka iyo sunnada hadii la helo wax asalkii doorinaya asalka waxaa uga jeedaa yani bara al asliyooda uga jeedaa bara'adii asliga ahayd wax bedelaya haddii la helo oo kitaabkii sunnadii nas ku soo arooro bara'adii asliga bedelaya waa lagu camalfalayaa naskaas asalkiina waa laga tegayaa haddii kale soomaha waa ilaa haddii kale oo nas aan la helin waxaa weeye doorinaya bara'adii asliga ahayd markaa waxaan ku camalfalaynaa buu kuhi istisxaabkii fayustasxabu istisxaab ayaan ku samaynayna xaalkii oo waa cadamkii asliha bara'adii asliga ayaan ku camalfalaynaa marka waxaan leenahay alaslu bara'atu dimma alu baraaat im yani waxaa asal ah dimadii inay he beri tahay oo markaas yani xukumka meesha ma imaanayo marka u fiirso mualifka inuu istisxaab u dambaysiiyey wa ilaa fa yustasaxu alxaal waa kaan hore usoo tilmaannay inuu istisxaabku yahay aakhiru madaari alfatwa soo maha wax u dambeeye la deliishado waa istisxaab yacni kitaabkii sunnadii ijmaacii qiyaaskii haddii intaa midna la waayo oo wax bedela bara'adii asliga haddaan weyno marka istisxaab ayaan samaynana yani bara'adii asliga ahayd ayaan markaa xujaysanayna uusan wax takliif uusan jirin oo xukumka nagu kalifaya marka alaslu bara'atu dhimma waxaa asal ah in eh, dimadii ama naftii ay ka beri tahay wax axkaam oo lagu kalifayo ama aladilatu adiladii miya fayuqadam waxaa la hormarinaya aljaliyu midka eh, waxaa weeye muuqda minha oo adiladii ka mid ah midka aahirka ahee muuqda ee qawiga ah ayaa laga hormaya cala alkhafiyi kan qarsoon wlmuujibu wayuqadamu waa la hormarya almuujibu kan waajibinaya ama faa'idaynaya alcilmi cilmigii waa mutawaatirkiie ah, cala almuujibi kii waajibinaya ama faa'idaynaya lidanni malihi waa axaadkii wanuqu daliilkii nudqiga ahaa waa kitaabkii iyo sunnadii ah ayaa laga hormarinaya cala alqiyaasi qiyaaskii waalqiyaasu ljaliyu qiyaaskii jeliga ahaa ee muuqdeey ayaa laga hormarinaya cala alkhafiyi qiyaaskii qarsoonaa ee ciladiisu mustanbadka ahayd fain wujida haddii la helo haddaba fi nudqi nudqiga haddii laga helo macnaha kitaabka iyo sunnadii maa yuqayiru alasla wax asalkii doorinaya waxaa asalka loga jeeda halkan baraa'adii asliga ahayde ee waa lagu camal falaya markaas xukumkaas uu nasku tusiyey ayaa lagu camal falaya wa ilaa haddii kale oo la waayo wax doorinaya asalkii haddii laga waayo kitaabkiiyo sunnadii fa yustasxabu alxaalu xaalkii baa la istisxaabsanaya marka istisxaabkii ayaa lagu camal falaya والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد